alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira caawa oy taariikhdu tahay kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo soddonkii hijiriga bisha rajabna caawa ay toddoba tahay waxaynu gudagelaynaa kitaabkii duruusu lbalaaqa aynu soo qaadannay muqadimada muqadimo cilmiga ku saabsan waa ka soo hadallay oo fanniga iyo taariikhdiisa aynu wax ka tilmaannay iyo kutubaha laga qoray iyo culammadii wax ka aliftay muqadimo kalena waa soo marro iska tamhiid ah haddana maqsuudkii kitaabka oo saddexda fanni almacaani iyo albayaan iyo albadiic ayaa maqsuudkii ah in hordhaco muqadimo ka sii horraysa oo fasaaxada iyo balaaqada ku saabsan ayay mashaayikhdu raximana allahu wa iyaahum halkan ay kaga hadlayaan haddaynu maqsuudka gudagallo waxay mashaayikhdu yidhaahdeen raximahum raximahumullah muqadimatun fi alfasaaxati waalbalaaga ay haadihi muqadima tani waa muqadimo fi lfasaaxati waalbalaaga muqadimadaasoo fi lfasaaxati fasaaxada ku sugan ay kaa'inatun fi lfasaaxa waalbalaagati iyo balaagada ku sugan fasaaxada iyo balaagada mid walba isagaa kuu fasiri doona lugatan waistilaaxan erayga muqadima haddaynu isdul taagno muqadima waxaa laga keenay min qaddama waa ismu faacil oo qadama laga keenay qadamana waxay noqotaa laazim iyo mutacadday labada mid walba yeelataa labada mid walba culammadu waa u fasiraan oo qaddama bimacnaa taqaddama waa loo isticmaalaa wuu hormaray waa macno laazim ah qaddama bimacnaa qaddamahu waa hormariyeyna waa loo isticmaalaa waa macno mutacaddi ah haddii loo fasiro macnaha laasimkaa waxay noqonaysaa muqadima bimacnaa mutaqadima waa mid ka hormartay kitaabka intiisa kaley ka hormartay haddii loo fasiro macnaha mutacaddiga ah ee qaddama leedahay waxay noqonaysaa muqadimatun lifaahimihaa calaa gayrihi min aqraanih waxay ka hormarinaysaa ka fahma dalabada la asaagee la midka ah bay ka qadimaysaa ka hormarinaysa waa inuu tahan ka horreeyaa waa haddii taasi daalka la hoos dhigo baa labadaa macno ka imanaya haddii daalka la kor dhigo muqadama la yidhaahdo culammada qaar baa u dabdiye e waxay noqonaysaa uun macnihii mutacaddiga ahayd oo waa mid la hormariyay noqonaysa quddimat fa hiya muqaddama waxay mashaayikhdu yidhahdeen raximahum ullah alfasaaxatu fi allugati tunbiu can albayaani waaduhuur fasaaxadu fi lugati luqada gudaheeda tumbi'u waxay ka warramaysaa oo sheegaysaa canilbayaani caddaynta iyo waduhuuri muuqadka ama canilbayaani caddaanta shaygu cad yahay iyo waduhuuri muuqadka shaygaasi waa fasiix bimacnaa waxaa loo jeedaa waa bayin oo waa daahir wa taxta alragwati labanu lfasiixu siduu shaacirku yidhi wuxuu u jeedaa caano cad oo saafi buu u jeedaa yuqaalu afsaxa asabiyu fii mantiqih waxaa la yidhahdaa afsaxa waa caddeeyey asabiyu ilmihii yaraa fii mandiqihi hadalkiisii ayuu caddeeyey ama hadalkiisii ayaa caddaaday idaa baana hadduu caddaado wadahara uu muuqdo kalaamuhu hadalkiisu ilmaha yari markuu hadal barta ee saani u hadlo ee hadal la fahmaayo ku hadlo ayaa la yidhahdaa afsaxa fii mandiqihi ilaa inta hore waxaan la fahmayn buu ku hadlayaa markuu hadalka bilaabayo marka kalaam fasiix wuxuu noqonayaa macnaha luqawigaa ah kalaam bayin hadal cad oo macnihiisu muuqdo kaasi waa macnihii luqawiga ahaa wa taqacu fi lisطilaaxi wasfan lilkalimati waalkalaami waalmutakalim wa taqacu way dhacdaa ay hiya fasaaxadu fi lisطilaaxi sida heshiiska lagu yahay kelmaddii salaxa ayaa taa'ulifticaal la geliyey markaasay waxay noqotay istalaxa markaasaa nudqiga waxa adkaatay saadka oo xaraf itbaaq ah xaraf isticlaana ah xaraf itbaaqna ah taa oo xuruuful istifaal ka mida in dabadii lagu dhawaaqaa waxay noqotay mid adag markaasaa si ay isu waafaqdaan loo beddelay ta' loo beddelay taasna waaba iska qaacido xuruufulitbaaq xaraf ka mida haddii taa'ul ay daba dhacdo waxaa loo beddelaa taa baa loo beddelaa marka istilaax waa lagu heshiiyaa loo jeedaa haddii istilaax lagu weydiiye macnihiisa waxay noqonaysaa waa daa'ifo dadka ka midi inay markaa eray ama kelmad macno agtooda isla qaataan oo agtooda macruuf ay ku tahay curfi ahaan curfi khaas ah in macnaha la yidhaahdo taasaa waxaa la yidhaha isilaax waxay dhacdaa fasaaxadu isilaaxa gudihiisa wasfan lilkelimati xaalay sifo u tahay kelmadda oo kelmad waa lagu sifeeyaa fasaaxo oo waxaa la yidhaha kelimatun fasiixa waa kelmad fasiixa waa la yidhahdaa waalkalaami waxay kaloo dhacdaa xaalay sifo u tahay hadalka oo hadalkana waa lagu sifeeyaa oo waxaa la yidhaahdaa kalaamun fasiix hadal fasiixa waalmutakallimi mutakallimkana waa lagu sifeeyaa oo xaalay sifo u tahay mutakallimka waa u dhacdaa oo waxaa la yidhaha mutakallimun fasiix waa shakhsi hadlaaya oo fasiix ah bimacnaa si bayina oo waadixa ah, ayuu hadalkiisa u hadlayaa oo maqsuudka ugu gudanaya erayga fasaaxa maadaama istilaax ahaan markaa la isticmaalo mawaadiic kala duwanna ay dhacdo meelaha kala duwana ay dhacaysana macnayaasheedu ku kala duwanaanayo mid walibana tacriif ay u baahanayso ayuu marka hore wuxuu ku hormariyey intaa mid walba waa lagu sifeeyaa marka mid walba tacriif gaaru kuugu sheegi doonaa oo mawaadicday dhacayso mar haddayna isku tacriif ahayn oo tacriif ka wada dhaxaynaya aanu jirin waa in mid walba tacriifkiisa gaarkaa loo sheegaa maadaama mid walba tacriifkiisa gaarkaa loo sheegaayo wuxuu ku hormariyey intaasoo meelood bay dhacdaa intaas oo mawdic oo kelimatun fasiixa waa la yidhaahdaa laxnina ma leh waa kelmad fasiixa kelmaddii waxay noqon kartaa fasiixa iyo hayru fasiixa kalaamkiina wuxuu noqon karaa fasiix iyo hayru fasiix mutakalimkana wuxuu noqon karaa fasiix iyo hayru fasiix marka saddexdaa mid walba waa lagu sifeeyaa haddii saddexdaa mid walba lagu sifeeyo waxaad garanaysaa mid walba sidaa muqaabilkeedana waa lagu sifeeyaa oo inaanu fasiix ahayn oo kelmaddu fasiix maaha waa la yidhaahdaa mutakalimku fasiix maaha waa la yidhaahdaa kalaamku fasiix maaha waa la yidhaahdaa marka haddaba waxaa loo baahanayaa mar hadduu kalaamkii iyo kelmaddii iyo mutakalimkii mid walba fasiix iyo khayru fasiix uu yeelan karo in mid walba la ogaado keebaa fasiixa kow fa fasaaxatu alkalimati salaamatuha min tanaafuri alxuruufi wa mukhaalafati alqiyaasi waalgharaaba fa'daas waxaa la yidhaha faau lfasiixa fa'daa maxaa faa'ulfasiixa loo yidhi afsaxat can shardin muqadar waxay caddaysay shardi qarsoon fa'du hadday kuu tilmaamayso shardi meesha ku qarsoon oo lagaga jawaabayo iyada waxaa ka dambeeya waa ay raabid u tahay waxay culammadu u istilaaxeen in la yidhahdo faaulfasiixa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa idaa kaanat alfasaaxatu fi lkalimati fafasaaxatu lkalimati salaamatuha marba hadday tahay fasaaxadu mid kelmadda ku sugan hee fasaaxada kelmaddu waa sidan fa fasaaxatu lkalimati fasaaxada kelmaddu salaamatuha waa inay ka nabad gasho kow min tanaafuri alxuruufi xuruuftu inay kala cararaan oo isdiidayaan xuruuftii baa in lagu wada dhawaaqaa ay adag tahay oo cusri ku jiraa waayo waa xuruuf kala cararaysa oo isdiidaysa oo nudqiga xarafkan inaad ku dhawaaqdaa xarafka dambe inaad ku dhawaaqdaa waa adkaanayaa ama ha keensado inay markaa makhaarijtoodu kala fog tahay ama ha keensato inay makhaarijteedu isku dhowdahay yacni markaa tay doontaaba ha keensato ama si kaleba ha keensatee tanaafur inuu ku sugan yahay xuruufta waa inay ka nabad gashaa wa mukhaalafati alqiyaas shayga labaad waa inay ka nabad gashaa inuu qiyaaska khilaafo oo kelmaddu waa inay qiyaaskii waafaqdaa oo mukhaalafo ay qiyaaska khilaafayso waa inay ka badbaadaan mid walba waa kuu fasiri doonaa wuu kuu baabaysanaya cunwaan yar buu mid walba kuugu dhigayaayo waa kuu tusaalaynaya waana ku caddaynaya ee haddii qiyaaskii sarfiga ahaa ay khilaafto kelmaddu waxay noqonaysaa hayru fasiixay noqonaysaa waalgharaabati gharaabana waa inay ka nabad gashaa gharaabada waxaa loo jeedaa eraygu inuu hariib yahayoo isticmaalka aan loo baran in eraygaa macnaha loo isticmaalo oo loo baahanayo qawaamiista iyo in la baadho oo dadka badankoodu aynay fahmaynba war muxuu ku hadla eraygaa qariib ah eray la fahmaya ma aha hadday caynkaa tahayna wuxuu noqonayaa gharaaba shadiida hadday ku sugan tahay wuxuu noqonayaa ghayru fasiixay kelmaddu noqonaysa looma jeedo saddexdaasoo isla socota inay weydo waa inay ka badbaaddaa muraadku maaha ee waxaa loo jeedaa mid wal oo saddexdaa ka midaba waa inay gaarkeeda uga nabad gashaa saas aawadeed hadday laba ka nabad gasho oo ta saddexaad aynay ka nabad gelin waxay noqonaysaa khayru fasiixa muraadku ma aha majmuuca ashyaadaasoo iswadataa waa inay ka wada badbaaddaa ee waxaa loo jeedaa mid wal oo ashyaadaa ka midaba waa inay gaarkeeda uga badbaaddaa oo saalima uga noqotaa hadday saddexdaba ka badbaadi waydo fasiix maaha hadday laba ka mida ka badbaadi weydo fasiix ma aha hadday hal mid ka badbaadi weydo oo labada kale ka badbaaddo fasiix maaha saddexdiiba haddaba la fasiraya fa tanaafuru alxuruufi xuruuftu inay isdiidaan oo kala cararaan hee wasfun filkelimati waa sifo ku sugan kelmadda wasfigaasoo yuujibu waajibinaya bimacnaa keensanaya siqlaha culayskeeda keensanaya calalisaani carabka ay ku culus tahay wa cusran nutqi biha iyo in lagu dhawaaqaa inay adag tahay keensanayo waajibinaya waajibinaya waxaa loo jeedaa sababaya naxwu dashi waa sida erayga addashi weeye lilmawdici alkhashin xaaluu dashkaasi u sugnaaday lilmawdici alkhashin ama huwa dashku lilmawdici alkhashin wuxuu u sugnaaday meesha adag meesha adag waxaa la yidhahdaa addashu baa la yidhahdaa waa bidaa washiin daadii dhibicda lahayd iyo shiin weeye marka xoogaa waa adag tahay buuli oo tanaafurulxuruuf baa ku sugan walhuqhuci dashi bay ku cadfan tahay walhuqhuci waxaa ku jira xuruuf xalqibaa ku kulmay ha cayn kha cayn marka maadaama isku makhraj yihiin alhuqhucu marka la yidhaahdo xoogaa waa adag tahayoo si kulfa'a ah lagu soo saarayaa dhib leh linabaatin wuxuu u sugnaaday geed tarcaahu libilu geelu ay daaqaan wannukaaci oo lilmaa'i alcadbi u sugnaaday biyihii macaanaa ee assaafi saafiga ahaa iyo waalmustajzaru za'da in la hoos dhigo iyo in la kor dhigo labadaba waa loo dabdiyaa tafsiirka laakiin mashaayikhdu ay qoreen waxa waafaqaya in za'da la kor oo lilmaftuuli kii la soohay u sugnaaday waalmustashziri marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa almurtafici kii sare u kacay ismu faacil marka laga dhigo oo qabla alaakhirka la hoos dhigo waxay noqonaysaa almurtafici mashaayikhdu waxay tilmaameen xuruuftii inay kala cararayso isdiidayso oo nudqigeedu adkaa'anayo cusri ku jiro waxay noqonaysaa mid fasaaxadii diidaysay noqonaysa tanaafuculxuruufna wuxuu ku tacriifiyeen mashaayikhdu wasfun filkelimati xuruuftu inay kala cararaysaa waa sifo ku sugan kelmadda tanaafuru alkelimaat baa inoo iman doono iyadu waa mid kale tani waa tanaafur alxuruuf waayo hadda waxaynu ka hadlaynaa fasaaxatu alkelima kelmaddii waa sifo ku sugan sifadaa kelmadda ku suganoo keensanaysa inay ku cuslaato carabka oo aan sahlanaansho loogu dhawaaqi karin ee ay culays ku jiro iyo adayg iyo isku kallif dhawaaqa lagu dhawaaqayo haddaba tanaafurkaasi wuxuu u qaybsamaa mid shadiida oo daran iyo mid aan shadiid ahayn erayga addash oo kale waxau odhanayaa alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin tanaafurka ku sugani ma weyna waayo waa lagu dhawaaqi karaa addashu laakiin nawcan maa in yar baa kollay aad mooddaa inay ku sugan tahay oo erayada aadka u sahlan dee kama mid aha alhucqucu waxay yidhaahdaa ninbaa la weyddiiyo la yidhi xaggaad geeli kaga timi markaasuu taraktuhaa wa hiya tarcal hucxuca waxaan ka imi iyadoo geedka hucxuca daaqaysa ayaan ka imi buuri marka adayg baa xoogaa ku jira qolyaha balaaqadu sida badan waxay u sheegaan alhucxuc inay ha hormariyaan laakiin culammada luqadu waxay yidhaahdeen geedku wuxuu ku saxan yahay in la yidhaahdo alhucxuca laba kha iyo laba cayn inuu yahay ayuu ku saxan yahay waana sida qaamuusku u soo naqliyey culamo kaleo luqada ka midina ahlu luqaha ka midina saa waa u sheegeen labadana waxa sahlan in khuckhuca la yidhaahdo iyo huckuca in la yidhaahdo dee khuckucaa sahlan laba kha iyo laba cayn way ka sahlan tahay ha cayn kha cayn waayo waxay noqonaysaa saddex xaraf oo xuruuf xalqi ah inay kulansantao kala tagan oo mid waliba u baahan yahay makhraj laga soo saaro alhuckuca adag baa ku jira marka kelmadda sawaabkeedu waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waxay ku saxan tahay mar layba culaysi waa ku sugan yahay kala sahlanadi sahlanaadey tanaafurulxuruuf baa ku sugan annuqaaq waa biyaha saafiga ah weey biyaha macaan ee saafigaa baa waxaa la yidhaahdaa annuqaaq baa la yidhahdaa isagana waxaa ku sugan tanaafurulxuruuf oo qaafkan iyo kha'dan xarafka saakinkii u dhaxeeyo waxay ka dhigan tahay kaannahu inay isku xigaan oo waatay yidhaahdaan assaakinu xaajizun ghayru xasiin xarafka reebani waa teed aan waxba celin marka mar haddii xaraf reebani u dhaxeeyo ka'annahu inay isku xigaan makhrajkina nowcan maa waa isku dhow oo qaafku xuruufta xalqiga waa xarafka xuruufta kale ee ka sokaysa ah waa ka ugu makhrajka dhow almustashzir ama almustashzar shaacir baa gebiyo wuxuu idhi khadaa'iruhu mustashziraatun alculaa wuxuu sifaynayey cid buu timiheeda sifaynayey markaasuu lahaa timuhu waa soohan yihiinoo sare ayay u taagan yihiin intay soohan yihiin mustajsiraatun ay murtaficaatun ila alculaa xagga sare ayay u taagan yihin haddii la yidhaahdo mustashzarun la yidhaahdana waa maftuulun mid la soohay weeyo waa ismu mafcuul marka siin iyo ta iyo shiin iyo za intaas oo isku xiga xoogaa ku dhawaaqa lagu dhawaaqaya adayg baa ku jira mustashzirun adoo yaraha kada mooyaane sidaad sahlanaansho ugu dhawaaqdaa waaba adagtayba tusaalayaalna waa inoo yeelay macnaha ay leedahay tanaafurulxuruufna waa inoo sheegay oo mar waa tacriifiyey mar labaadkiina waa tusaaleeyey tusaalayaal kala duwan wa bilmihaal yattadixu almaqaal tacriifka iyo misaalkana labada waxa sahlan misaalka ayaa sahlan waayo misaalkii waxbaa lagu fahmaa ba wa mukhaalafatu lqiyaas shayga labaadee inay ka badbaaddo kelmaddu ay tahay waxay ahayd qiyaaska inay khilaafto marka qiyaaska inay khilaafto haddaba ku tacriifinaya wa mukhaalafatu alqiyaasi qiyaaska khilaafka ay kelmaddu khilaafaysaa hee kownulkelimati wa ahaanshaha kelmaddu ay ahaato hayra jaariyatin midaan ku soconaynin cala alqaanuuni asarfiyi qaanuunkii sarfiga ahaa iyo qaacidooyinkii sarfiga ahaa midaan ku soconayn ay tahay ee khilaafayso ka jamci buuqin calaa buuqaat waa sida erayga buuq in lagu jamciyo kale calaa buuqaatin buuqaat lagu jamciyo buuq waa geeska daloolaa la yidhaahdaa ama boonka kay odhan jireen oo waagii hore waxaa la isticmaali jiray geesas la xorday oo daloola ayaa la isticmaali jiray marka wakhtiyada loo baahdo waa la jiray boonkii baa la afuufaa odhan jiray buuqu waa kaas ka jamci buuqin waa sida erayga buuq in lagu jamciyo calaa buuqaatin buuqaat lagu jamciyo jamci lmu'anasi saalim la jamciyo fii qowli lmutanabbi hadalkii mutanabbi gudihiisii sidaa lagu jamciyo ama buuqaadkaasoo ku dhacay laga sifeeyo fii qawli almutanabbi shaacirkii mutanabbi la odhan jiray hadalkiisii ku dhex dhacay bimacnaa gebagiisi oo wuxuu yidhi isagoo sayfu dawla ammaanaya ayaa wuxuu yidhi fain yaku bacdu annaasi sayfan lidawlatin fa fi nnaasi buuqaatun lahaa wa tubuulu nin xaakima oo sayfudawle la odhan jiray ayuu ammaanaya markaasuu wuxuu uhi fa in yaku hadday ahaadaan bacdunnaasi dadka qaarkood sayfan lidowlatin dowlad hadday seef u noqdaan laqabkiisana maxaa la yidhahdaa xaakimka sayfuddawla la yidhaahdaaba fa finnaasi dadka waxa ku sugan buuqaatun laha geesas yacni markaa daloola oo u sugnaaday dowlad iyo wa tubuulu durbaanno dowlad u sugnaaday bimacnaa ninkan buu aad u ammaanayaayoo wuxuu tilmaamayaa haddaad adigu markaa sayfun lidawlatin aad tahay oo idaafadu bimacnaa laam laga dhigo oo dowlad aad seef u tahay oo seef nafcigeeda waa la garanaya iyo dhibteeda mid walbee ta'siirkeega aad leedahay waxaa jira dowladaha qaarkood oo iyagu dadka qaar ay u yihiin gees daloola ama ay u yihiin durbaano iska bowbow yidhaahda oo aan wax ta'siira lahayn laakiin adigu waxaad tahay cadiimu ta'siir cadiimu lkhatar khatartaada iyo ta'siirkaagu waa weyn yahay oo aad baad wax u saamaynaysaa waayo sayfun lidawlatin baa tahay qaarna waa geesaskaa daloolay u yihiin markaa dawlad u yihiin id ilqiyaasu fii jamcihi lilqillati sababtu waxay tahay oo khayru fasiixu uu noqdo mukhaalafatu lqiyaas ay ugu sugan tahay qiyaaska fii jamcihi jamaca buuq buuq marka la jamcinayo qiyaaskiisu lilqillati marka qillo daraaddeed loo jamcinayo jamcu qillo la jamcinayo abwaaqun abwaaq weeye oo in la yidhaahdo abwaaq baa asalku ahaa waayo jamcu mu'anasi saalimka qaacidadu waxay tahay buuq oo kale kuma yimaado jamcu mu'anasi saalim oo lama jamciyo qiyaas ahaan waxaa loo isticmaalaa waa tii shaatibi labada bayd ku tilmaami jiray waqisuu fii dita wa naxwi dikra wa dirhamin musaqarin wa saxra wa zaynabin wasfi hayri alcaaqili wa hayru da musallamun linnaaqili shaatibi baa iskale labada bayd abu isxaaq ashaatibi waxau odhanayaa jamcu mu'anasi saalimka markaad sheegayso jamciga waxa fiicanba mu'anasi saalim inaan laga cabirina jamcun bialifin wa ta almasiidatayni in la yidhahdo jamaca alif iyo ta lagu jamciyo alifka iyo ta'daas oo labaduba ziyaada yihiin maxaa laga ixtiraazayaa waxaa laga ixtiraazayaa inaan markaa eh, midkood hadday zaa'id noqon weydo sida baytun abyaad ya dee ma aha jamacii markaa laga hadlayey ee jamcun bialifin wa taa'in masiidatayni jamculmu'anasi saalim waa nooca kucanka alif iyo ta' jamca lagu jamciyana tacbiirkaa waxaa isticmaalay ibnu maalik wamaa bitaa wa alifin jumica marka waxa u qiyaas ah isimku hadduu ta' ama alif maqsuura uu leeyahay ama alif mamduuda uu leeyahay waqisuu fii dita wa naxwi dikra wa dirhamin musaqarin wa saxraa waa saxraa bay ahayd mamduuda ya dirham oo kaleoo musaqar ah durayhimaat baa la odhanaya durayhimun marka la yidhaha durayhimaat iyo zaynab yacni ismun limu'annasa walow ta' bayaanu yeelan wa qisu fii wa naxwi dikra wa dirhamin musaqarin wa saxra wa zaynabin wa wasfi hayrilcaaqil shay aan caaqil ahayn sifada la sifaynayana marka jamac looga baahdo waxaa la jamciyaa jamcun bialifin wa taa'in masiidatayn wahayru da musallamun linaaqili intaa wixii ka soo hadhay ciddii soo naqlisoo carab ka soo rartay in sidaa loo jamciyo ayaa loo sallimayaa ee qiyaas maaha marka anwaacdii la sheegay midna maaha culamada qaarkood waxay u yara idaafeeyeen oo yidhahdeen iyadana ha la haleeshiiyo masaadirta khumaasiga ama sudaasiga iyagana jamacaasoo kale waa la jamcin karaa bay yidhahdeen kulli xaal intii la sheegay midna maaha saas aawadee haddii jamcu qillo la jamcinaayo wuxuu ahaa in buuqun abwaaqun la yidhaahdo haddii jamcu kasra la jamcinayana wuxuu ahaa in bawaa'iqu lagu jamciyo labadii midna kuma jamcine buuqaatun buu yidhi waxaa la odhanayaa waa ghayru fasiix wa ka mawdida waa sida erayga mawdido oo kale oo fii qowlihi ku sugan raajiska qowlkiisii uu yidhi inna baniya lali'aamun zahada maa liya fii suduurihim min mawdida waxay u nisbeeyaan culammada qaarkood cajaaj ninkii la odhan jiray ee rajaaska ahaa ee baxru rajaska ku gebiyi jiray bay u nisbeeyeen wuxuu idhi inna baniya la li'aamun zahada inamadiisii buu caayaya markaasuu inna baniya inamadaydu la li'aamun waa qaar markaa liitoo nacasiya ah oo zahadatun sii liita maaliya fii suduurihi min mawdida min mawdadana waa loo dabdiyaa halkaa dabdiga way isku khilaafaan oo culammada qaarba mid bay u soo naqliyaan qaar mawdada yidhaahdaan qaarna mawdiday yidhahdaan maaliya iima sugnaan fii suduurihim laabahooda min mawdidah innaba wax jacayla oo laabahooda iigu sugnaaday jecel yihiin ma jirto aabbahooda way naceen baydkan waa loo nisbeeyaayoo culamo hore oo qudamo ah ayaa u nisbeeyey ha yeeshee diiwaankiisa qoran kuma yaalla baa la yidhi baydku laakiin culamo mutaqadimiina u nisbeeyey waxaa la yidhaahdaa wuu u yeedhay baa la yidhi inamadiisoo markaasay hore ugu iman waayeen markaasuu gabaygaa yar ku tuura baydkaa yar inankiisii ru'boo markaa yaroo isagu aan weynayn ayaa u yimi isagoo beytkii akhrinaya dabeedna wuu u jawaabay baa layidhi markaasuu wuxuu uhi inna baniika la kiraamun majadah walow dacawta la aatowka xafadah cajaaju maa anta biardin ma'sadah wuxuu idhi inamadaadu waa qaar sharaf leh oo yacni waxa weeye aad u sharaf badan siduu waxa weeye lali'aamun zahada uu yidhi ayuu la kiraamun wuxuu qaabilsiinayaa lali'aamun ya zahada halkuu ka yidhina majaduu yidhi haddaad u yeedhi lahaydna way ku iman lahaayeen cajaajow dhul libaax ma joogti si ay kuula joogaan ee meeshaas joogtaa waa meel amni ah ya marka waxaa la yidhi inankiisa waa markaa waa yaraa baa la yidhi dabeedna uu soo qabto wuxuu idhi markaa inankaygii baa tahay mawdicu shaahidka waxaa loo jeedaa mawdida ama mawdada asalku wuxuu ahaa in halkan la idqaamo mawaddah la yidhaahdo mawaddah in la yidhaahday ahay marka ma idqaamina wuu kala fakiyey oo mawdidah ayuu yidhi ama mawdadah ayuu yidhi marka alfakku fii mawdici alidqaami yuctabaru hayra fasiixi meeshii idqaamka ku habboonayd haddii la kala fakiyo oo la idqaami waayo wuxuu noqonayaa hadalkaasi midaan fasiix ahayn kelmaddaasi midaan fasiix ahayn buu noqonaya waxaa la mida alxamdu lilaahi alcaliyi alajlali kuu yidhi alajalli ma odhanay alajlali buu yidhi marka wuu kala fakiye ma idqaamin alajalli halkuu odhan lahaa waa alajlal yidhi qaacidada sarfiguna waxay ahayd in xarakada markaa laamka oo caynulkelima ah la naqliyo oo loo naqliyo faa'ulkelimaha loo naqliyo labada xaraf ee mutajaanisaynka ana ee mutamaasilaynka ana laysku idqaamo oo alajalli la yidhahdo idan waxaa la odhanaya waa hayru fasix waalqiyaasu mawaddatun bilidqaam waalqiyaasu qiyaasku mawaddatun mawadda weeye bilidqaami mawaddadaasoo kaa'inatun bilidgaami idgaam ku sugan oo labada daal la ysku shadaayo waa nakiro marka in la sifeeyaa saxdu tahay haddii marka ay sugnaato hoos dhigiyoo eh, mawdida la yidhaahdana waxay noqonaysaa laba shaadnimo meesha inay israacday waa midda koowaade waa alfakku fii mawdic alidqaam waa midda labaade waa alkasru fii mawdici alfatxi waa meeshii kordhigoo la hoos dhigay ila mawaddah ayay ahayd marka mawdadah ayaa asalku ku noqonaya saas aawadeed bay culammada qaarkood ay yidhaahdeen mawdida ma odhane mawdada ayuu waayo daruuro hadda ku keensanaysaa ma jirto inuu mawdida yidhahda masaladanna wuxuu tilmaamaya mashaayikhdu raximana allahu wa iyaahum qiyaaska inay khilaaftaa waxay ka mid tahay waxyaalaha kelmaddu ay uga baaqanayso fasiixnimadii qiyaaskay khilaafaysaana waxaa loo jeedaa qaacidadii sarfiga ahayd bay khilaafaysaa qaanuunka hadda waxaa looga jeeda bimacna alqaacida waxaa taa laga reebayaa qaacidada sarfiga ha khilaaftee hadday tahay mustasnayaadkii laga soo reebay qaacidada hadday tahay xaalka noocaasa fasaaxadii diidi mayso mustasnayaadkii qaacidada laga soo reebay sarfiga ah hadday ka mid tahay fasiixnimadii diidi mayso laakiin in qaacidadii sarfiga ahayd ay khilaafto mustanayaadkiina aynay ka mid ahayn waxaa ka dhalanaysa inaynay fasiix ahayn cala sabiili misaal erayga masaa'ib asalku wuxuu ahaa hamsadani ka soo jeedaa waaw oo saaba suububa asalku ahaa qaacidada sarfiguna waxay keensan lahayd in masaawib la yidhaahdo oo wow hoos dhigan lagu dhawaaqo masaawib sidaasaa qaacidada sarfigu keensanaysa waayo waawga ama ya'du hadday alif dabadeed dhacdo fii mafaacila waxaa loo kala qaadaa inay zaa'ido tahay iyo inay asliya tahay baa loo kala qaadaa hadday asliyo tahay lama beddele sideedaa loo daayaa hadday zaa'ido tahayna waa la beddelaayo hamza loo beddelaayo waa waajibulqalbi in hamse loo beddelaa waajib ah qaacidadu saasay ahayd haddaba erayga masaa'ib ficilka laga soo qaatay waa saaba yasuubu marka masaawib in la yidhaahdo ilaa alifkan baa zaa'id ah oo mafaacilo markaa loogu daray laakiin wowgii isagu wuxuu ahaa asal iyadoo uu asal yahay oo alif dabadii dhacay mafaacilana ku sugan yahay ayaa wowgii la qallibay oo loo beddelay hamze loo beddeloo masaa'ib la yidhi marka qaacidadii waa khilaafsan tahay alqaacida asarfiya waa khilaafsan tahay ha khilaafsanaato qaacidadii sarfiga ahayde waa mustasnaatun min alqaacida waa mid qaacidada laga reebay oo culammada carabiyadu waxay sheegeen masaa'ib in sideedaa loogu dhawaaqo carabna sidaa looga soo naqliyey idan waa fasiixa liannaha mustasnaa min alqaacida sidaas aawadee erayga mashaayikh iyo erayga macaayib iyo erayga makaayid kullu daalika hamze in la geliyaa waxay noqonaysaa khayru fasiix oo in laha macaa'ib ila min alcayb baa laga keenay caybna muxuu aha yaadu asal marka macaayib marka la yidhaahdo macaa'ib lama odhan karo waa khalad yaan laguu qoslin makaa'id lama odhan karo waa min alkayd yaadu asal bay ahayd asal maadaamay ahayd dee lama beddeli karo waa makaayid laa makaa'id waa mashaayikh laa mashaa'ikh saas aawadee carrabada dadka qaarkood waxaa ku caanbaxo mashaa'ikh inay yidhaahdaan waa laxni waa mashaayikh waayo shaakhaad dee markaa ficilku ahaa shaykh idan waa mashaayikh laa mashaa'ikh haatay nugta ahaan yidhaahdeen man hamaza mashaayikhana hamasnaa mashaayikhdayadaa ka hamseeya bimacnaa hamze u yeela ama duro oo dee gujiya hamasnaa annaguna waa gujinnaa hadduu mashaayikh marka waxa weeye hamseeyo yacni markaa annaguna waa hamzaynaynaa bimacnaa jug baanu siinaynaa waxaa jirta nugto uu sheegay alcalaamatu ibnuulqayim oo wuxuu idhi erayga masaa'ib culammadii sarfiga taqaanay erayga masaa'ib xaggeeda waxaa ka haleelay masaa'ib ya sarfiyiintii erayga masaa'ib xaggeeda waxaa ka haleelay masaa'ib waayo qaacidadoodii bay ka dhooqaysay marka wuxuu tilmaamayaa inay tahay yani qaacidadii sarfiga ahayd inay khilaafsan tahay kitaabkiisa badaa'iculfawaa'id ayuu saa ku marka idan eraygu hadduu yahay qaacidada mid mustasnan ka ah ma diidaayo fasiixnimadii waa yahay suwarkan ah hadda uu inoo tusaaleeyeyna qawaaciddii mustasnaa kama aha qaacidadii sarfiga ahaydna waa khilaafta idan waxay noqonaysaa ghayru fasiixa ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa idan alfaku fii mawdici alidgaami yuctabaru ghayra fasaaxatin limukhaalafati alqiyaas nusaqa qaar waa idinka qaldayaayo yuctabaru fasaaxa ayuu odhanayaa waa halad hayra fasaaxa kala fakinta la kala bixiyo labadii xarafee isku shadnaa mawdici idgaamka ku habboonaa yuctabaru ghayra fasaaxa fasaaxo midaan ahayn baa loo ictibaarinaya loo aqoonsanaya limukhaalafati alqiyaas kadalika abwaaqun ida qaala buuqaat fahada mukhaalifun lilqiyaas lianna alqiyaasa an yujmac cala abwaaqin la cala buuqaat wada jim walgharaaba shayga saddexaada inuu ka nabad gashaa kelmaddu ay tahay si ay fasiix u noqoto waa inay gharaabo ka nabad gashaa gariib ay tahay oo erayga macnihiisa aan la garanayn waxaana looga jeedaa dadkii carabiga garanaayay agtooda inay ghariib ka tahay baa laga tilmaamaya waalgharaabatu kownu lkalimati gharaabadu waa ahaanshaha kelmaddu ay noqoto ghayra daahirati almacna midaan macnaheedu muuqanayn aanu caddayn naxwu taka'ka'a waa sida erayga taka'ka'a oo looga jeedo bimacnaa ijtamaca waa kulma ama waa urura iyo wafranqaca iyo ifranqaca oo looga jeedo bimacnaa insarafa waa geddoomo waa laabtay wadlakhamma iyo idlakhamma kha'du ma shedna nusakha qaarkood kha'dana waa shedayaan laakiin miimkuunbaa shedan ee kha'du ma shedna waa calaa wasni itma'anna idlakhamma oo bimacnaa ishtadda ah ishtadda la macna ah waa adkaaday ama waa darnaaday erayadaasoo kale waxaa loo aqoonsanayaa inay tahay hayra fasiixa midaan fasiix ahayn waayo macnaheedu daahir ma aha oo macnaheedu ma muuqdo macnaheedu waa khafiya waa macnayaal qarsoon marka wuxuu ku tacriifiyey qaraabadu inay tahay midaan macnaheedu daahir ahayn qaraabada qaraabo kastaa diidi mayso fasaaxadii waayo waxaynu ogsoonnahay qur'aanka iyo xadiiskaba waxaa ku sugan erayo badan oo ghariib ah saas aawadeed bay culammadu waxay allifeen kutub ay u bixiyeen ghariibulqur'aan ama ghariibulxadiis oo ay ku sharxayaan oo ay kaga warramayaan erayada ghariibka ee ku soo arooray qur'aanka ama erayada ghariibka ee ku soo arooray axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam gharaabada hadda mashaayikhda balaaqadu u jeedaan taa maaha gharaabaday u jeedaan waa gharaaba shadiida oo dadkii marka waxa weye carabiga garanaayey cilmiga carabiyada yaqaanay agtooda eraygu uu ku noqonayo ghariib dadkii udabada ahaa ee carabiga yaqaanay ayaan eraygii garanayn taasaa loo ictibaarinayaa inay tahay gharaabo diidaysa fasaaxadii diidaysa erayga qaraabada waxaa loo jeedaa ciddii carabiga garanaysay agtooda eraygan inaan macnihiisu daahir ahayn ee uu khafi ka yahay taasaa laga tilmaamaya sida waxay soo naqliyaan nin laodhan jiray mar waxaa loo tiiriyaa nin laodhan jiray cumar ibnu ciisa annaxwi qaar kalena waxay u tiiriyeen abu calqama nin laodhan jiray u nisbeeyeen calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen wuxuu ka dhacay dameer markuu ka dhacay ayaa sidii wax yaro daboolmoo kaleu noqday oo yaro miir doorsoomay markaasaa dadkii ku soo urureen markaasuu indhaha wuxuu kala qaaday iyadoo dadku ku soo xoonsan yihiin markaasuu yidhi maa lakum taka'ka'tum calaya taka'ku'akum calaa dii jinnatin ifranqicu ifranqicu markaasayna war wuxuu ku hadlay ma afkii yuhuudda bal luqadii cibri buu ku hadlayaa bay yidhahdeen way fahmi waayeen wax alla wuxuu sheegaayo wuxuu uga jeeday maa lakum taka'ka'tum calaya maxay igu soo ururteen aniga taka'ku'akum ururkiinna la midka ururkaa ku soo urursaan calaa dii jinnatin mid waalan ururka ku soo ururtaan oo kale oo ku soo xoontaan maxay igu soo xoomaysaan ifranqicu yacanii kala taga oo iga taga marka waxay yidhaahdaan qaar baaba dee garaacay bay yidhahdeen inta ilaahim afkii yuhuuddu ku hadlayaa markaas war u noqon maayo daayi haddaba taka'ka'a iyo ifranqaca ninkaasaa laga soo naqliyey idlaqamma waxaa loo jeedaa bimacnaa ishtadda yacanii luqada carbeedna dee waa erayo aad u ghariib aho qaraabadiisu aad u daran tahay qaraaba shadiida saas aawadeed culammada markaa dadkii udabada ahaa ama dadkii carabiga yaqaanay waxa garanayaaba waa naadir dee qaraabada noocaasoo kale qur'aanka kuma sugnaa sunnada nebigana sala allahu aleyh wasalam kuma sugnaa saas aawadeed qur'aanka iyo sunnada nabigu sala allahu aleyh wasalam dhammaan waa fasiix eray aan fasiix ahayn lagama soo helayo qur'aanka eray aan fasiix ahaynna lagama soo helayo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam nebiga ka sugan mid laga soo helaya maa idlakhamma erayga idlahamma waxaa loo jeedaa bimacnaa ishtadda waa eray ghariib oo qaraabadiisu aad u daranto macnaheedu khaf yahay waxaanay ku soo aroortay gabaygii abuu tamaam ninkii la odhan jiray wuxuu idhi qad qultu lama tlaqamma alamru wambacasat cashwaa'u taaliyatun gubsan dahariisa abuu tamaam shaacirka la yidhahdaa wuxuu yidhi qad qultu lama tlaqamma alamru waxaan idhi markii arrinku darraaday wambacasat ay markaa kacday cashwaa'u musiibo indhala oo taaliyatun raacaysa gubsan dahariisa yacnii habeen madowna markaysaa raacaysa ayaan waxaan idhi saa iyo saas marka itlaqamma alamru waa erey qariib ah haraabadiisuna ay shadiida ah too daran tahay mar haddii macnaheedu sidaa yahay oo dadkii udabada ahaa iyo dadkii carabiga garanaayey haalibkoodii ay ka qarsoon tahay waxay noqonaysaa hayra fasiixa mid aan fasiix ahayn bay noqonaysa saddexdaa markaa mid walba waa inay ka badbaaddaa kelmaddu markaasay kelmaddu noqonaysaa kelima fasiixa noqonaysa waxaa la mida aljirdaxla in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa togga ama albucaaq waxaa looga jeedaa daadka xoogga markaa u durduraya ama xoogga u rogmanaya oo mid baa wuxuu yidhi mala'a albucaaqu ljirdaxla mala'a waa buuxiyey albucaaqu baa buuxiyey aljirdaxla ayuu buuxiyey waa laba eray oo labada mid walba qaraabadiisu daran tahay qaraaba shadiida ah albucaaq waxaa loo jeedaa assaylu dafaac daadka xoogga u rogmanaya la yidhahdaa aljirdaxlana waxaa loo jeedaa alwaadiya waa qaraaba shadiida wa fasaaxatu lkalaami salaamatuhu min tanaafuri alkalimaati mujtamicatan wa min dacfi alta'liifi wa min altacqiidi maca fasaaxati kalimaatih fasaaxada waxyaalihii lagu sifaynaayey waxaynu soo marray kelima iyo kalaam iyo mutakalim hal mid baynu soo marray tii labaad waxay tahay kalaamka fasaaxadiis kalaamka fasaaxadiisu salaamatuhu waa inuu ka badbaado min tanaafuri alkalimaati kelmaduhu inay kala didayaan oo kala cararayaan mujtamicatan xaalay kulansan tahay wa min dacfi ta'liifi waana inuu ka badbaadaa hadalku sida uu isu saaran yahay oo u tarkiibsan yahay oo laysugu keenay inay daciif tahay waa inuu ka badbaadaa oo si matiin oo qawiyah waa in markaa loo ta'liifiyaa laysugu keenaa dacfu taaliif waa inuu ka badbaadaa wa min altacqiidi guntanaan macnihiisu guntan yahayna waa inuu ka badbaadaa ama lafdigiisa ama markaa macnihiisa guntanani ku sugan tahay isagaa inoo fasiri doono mid walba maca fasaaxati kelimaati iyadoo lala qabo kelmadihiisa mid waliba gaarkeeda inay fasiix u tahay oo saddexdii shardi aynu soo aragnay mid walba kelmad kasta ay tahay mid ku kulansan oo iyadoo saddexdaa sharti kelmad walba ku kulansan tahay ayaa haddana loo baahan yahay shuruudo kale kalaamku inuu fasiix noqdaa inay raacaan saddex shardi oo kalea loo baahan yahay saddexdaa shardi waa maxay waa in kelimaadku inay kala cararayaan waa inuu ka badbaadaa ee hadalka xuruuftu ha iswaafaqaysee haddii kelmadihii marka laysu keeno iyagu kala cararayaan wuxuu noqonayaa ghayru fasiix sida laysugu keene loo tarkiibiyey hadday daciiftoo taag daran tahayna oo qawaaciddii khilaafsan tahayna wuu inoo fasiri doonaaye wuxuu noqonayaa hayru fasiix haddii guntanaan xagga lafdiga ama xagga macnihii ku sugan yahayna wuxuu noqonayaa hayru fasiix aan sharaxiisa eegno alif fatanaafuru kala cararka kelmaduhu ay kala cararayaan wasfun filkalaami waa sifo hadalka ku sugan wasfigaa hadalka ku suganoo yuujibu keensanaya siqalahu inuu ku cuslaado ama siqalahu inuu ku cuslaado siqalahu cala lisaani carabka uu ku cuslaado wa cusra nutqi bihi in lagu dhawaaqaana ay adkaanayso wuxuu kaloo keensanayaa in lagu dhawaaqa inay adkaanayso naxw fii rafci carshi sharci miluka yashracu in shaaciraa gebiyey dabeedna wuxuu markaa gabayga ka mid ahaa shatri uu leeyahay fii rafci carshi sharci sharciga carshigiisii koryeelista la koryeelaayo gudihiisa miluka yashracu adigoo kale waa gudagalaa marka erayadan mid waliba gaarkeeday u tahay fasiix oo xuruufteedu ma kala cararayso fii waa fasiixa rafci waa fasiixa carshi waa fasiixa asharci waa fasiixa miluka waa fasiix iyo shracu waa fasiix iyadoo mid weliba gaarkeeda u fasiix tahay kelmad kasta tanaafur xuruufteeda ku sugan iyadaanu jirin kelmadaha mid ka mid a ah. ayaa haddana marka kelimaadkii laysu keenay ayaa soo noqnoqodka shiinka iyo ra'di iyo caynku ku soo noqnoqonayaan daraaddeed baa cusri ka dhashay dhawaaqa lagu dhawaaqayaa inuu adkaanayo waayo xarafku markuu soo noqnoqdo waxaa loo baahanayaa makhrajkiisii inuu xarafka laga soo saaro oo dee waxa weeye sawdku maqdacii marka markaa halkii buu markaa ku dhacayaa marka dabeed markaa sawdku halkii ka soo baxaayo noqnoqodkaa meesha lagu noqnoqonayo xuruuf kale oo markaa iyagana takraar keensanaya uu imanayo baa adkaanaya fii rafci carshi sharci miluka yashracu waa shiin iyo ra' iyo cayn baa soo noqnoqonaya marka idan ijtimaaca kelimaadkaasi ay kulmaan iyadoo kelmad weliba gaarkeeda fasiix u tahay baa waxa ka dhalanaya kalaam ahaan inaanay fasiix u ahay waayo xuruuftu tanaafuryaanu ku sugnaan kelmad kastaba gaarnimadeedii ijtimaaca kelimaadkaasi kulmaan ayaa waxaa ka imanaya cusri inay leedahay sida loogu dhawaaqayo waxaa kaloo la mida kii rajaska isagana tiriyey lama garanaayo ka tiriyey walaysa qurba qabri xarbin qabru wuxuu yidhi wa qabru xarbin bimakaanin qafri walaysa qurba qabri xarbin qabru wuxuu yidhi wa qabru xarbin bimakaanin qafri waxay kale u soo naqliyaan qafru inay yidhaahdaan oo nacti maqtuuca ka dhigaan si ay isu waafajiyaan qafru iyo qabru bacdi baa sidaa yidhi laakiin qaarkood sideeda isaga daayaan wa qabru xarbin xarbi qabrigiisu bimakaanin qafri wuxuu ku sugan yahay meel cidla ah waa abu sufyaan aabbihii waa xarbu bnu umaya marka xarbu bnu umaya waxaa la yidhahdaa meel cidla ah buu ku dhintay qaarna waxay yidhahdeen jin baa ku qayliyey dabeedna markaasuu dhintay baa layidhi waa waqtigii hore jaahiliyadii dabeedna meeshaa cidlada ah ayaa qabrigiisu ahaa dabeedna baydkaasaa la maqlaa layidhi bacdi waxaabay yidhahdeen jin baa tiriyey qaa'il mucayan oo loo garanaya ma jiro baydkana sida loogu dhawaaqoo loogu celceliyaa waa adag tahay waayo qaaf iyo raac iyo ba ayaa aada ugu soo noqnoqonay saas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen saddex goor hadduu qofku si deg dega u yidhaahdo oo ugu dhawaaqo oo aanu markaa sannin ee xidhiir ka dhigo ilaaba ilaa waa inuu gedmadaa wa qabru xarbin bimakaanin qafrin walaysa qurba qabri xarbin qabru saddex goor haddii markaa sidaas loo xidhiidhiyo ilaaba ilaa waa la gedmanaya soomaalidu mid waag bay sheegi jireen diingodgel godgoraygel goray godgel diingel yararka waa tii carab jaraqda lagaga bin jiray marka wuxuu yidhi wa qabru xarbin bimakaanin qafri xarbi qabrigiisu wuxuu ku sugan yahay meel cidla ah walaysa qurba qabri xarbin qabru qabriga xarbina qabri uma dhowa asalku wuxuu ahaa in la yidhaha walaysa qurba qabrihi xarbun mase odhane xarbin buu yidhi marka kelmadahan mid walba gaarkeeda fasiix bay u tahay oo shuruudihii aynu ku soo aragnay fasaaxatu lkelima dhammaanteed waa ku sugan tahay kelimo weliba gaarkeeda waxay u tahay fasiixa laakiin ijtimaaca kelmadahan isu yimaadeen ayaa waxaa ka imanaya inay markaa adkaanayso in la xidhiidhiyo oo kalaamkaa sidaa loogu dhawaaqo oo la gedmanayo takraarka badan ee ku jira xuruufaha ee soo noqnoqonaya marka wuxuu noqonayaa idan tanaafur lkalimaat hadduu ku sugan yahay wuxuu noqonayaa hayru fasiix waxaa la mida beydka uu shaacirku yidhi kariimun mataa amdaxu amdaxu walwaraa macii wa idaa maa lumtuhu lumtuhu waxdii ninbuu ammaanayaa wuxuu yidhi kariimun ay huwa kariimun waa wanaagsan yahay waa nin karam iyo sharaf iyo deeq leh mataa amdaxu mar kastaan ammaano amdaxu walwaraa macii waxaan ammaanayaa walxaal alwaraa khalqiguba macii aniga la jidhkayga uu ahaaday oo dadkuba ay wada ammaanayaan haddaan ammaano dee dadkoo dhan baa i weheliyo ila ammaanaya wa idaa maa lumtuhu haddaan maagayo canaananayana lumtuhu waxdii keligay baan maagayaa buu ihi canaananaya yacni maadu waa masiida litawkiid haatay odhan jireen yaa taaliban khud faa'ida bacda idaa maa zaa'ida idaa dabadeed maada daba dhacdaa waa ziyaado marka baydkani haddii la eego sida ibnu cuthaymiinba sheegaayo macnihiisu waa qawi laakiin amdaxhu xa iyo ha baa isku xiga labadubana waa xaraf xalqi way reebantay xa'du ha-ina waa ka dambaysaa waxay yidhaahdeen bacdi waa khayru fasiixo xoogaa waa yaro adagtay amdaxhu si cusri leboo qof ku soo saaraya waayo haddii kale xa'du inay ka xarakowdo ayaa dhici karta marka si aan xa'du uga xarakoobin waa inuu ku hubsadaa marka reebitaanka amdaxhu amdaxhu bacdibaa ictiraado waxay yidhaahdeen xaa reebbanoo ha i ka daba dhacdaa hadday fasaaxada diidayso maxay qur-aanka ugu dhacda waar fasaaxataasi diidi mayso ee wax kala sheega sabbixu soo qur-aan sugnaa marka wasabbixu xadii waa reebantahy haina waa ka daba dhacda qaarkood waxay yidhaahdeen intaa keliya maaha tani waxa u raacda takraar oo de aayadda waxa ku dhacday xadii oo reeban ha ay ka daba dhacday laakiin laba goor laguma celin laakiin tan waxa u raacda in laba goor lagu celiyey amdaxhu amdaxhu de waa adag tahay marka macno aan aayadii ku sugnayn ba halkan ku sugan oo ah in takraar u sii raaco marka dee tanaafur kelmadihii ay tanaafurayaan baa meesha ku jira haddana tanaafur eh, xuruuf kama hadlaynee waxaynu ka hadlaynaa tanaafurulkelimaat kelmadda amdaxu iyo amdaxu oo iska daba dhacay baa tanaafurkii ku sugan yahay xagga kelmadaha laa min xaysu alxuruuf saas aawadeed kumaynaan soo aroorin qaybtii ku saabsanay tanaafur lxuruufe tanaafuruulxuruufe tanaafurulkelimaat baynu ku soo aroorinay marka takraarka ku sugan amdaxu amdaxu in lagu celiyey laba goor baa waxay keensatay inuu noqdo hayru fasiix wakhtigaad mooddaa inuu inaga dhacay marka halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk